bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi waalihi wصaxbihi aجmaciin qala اlmualifu raximah اllahu tacaala baabu الtawaabici yatbacu maa qablahu fi icraabihi khamsatun markii aan ka soo baxnay todobadii isim alatii tacmalu camal alasmaa yuu tawaabicda ku xijiyey runtii tawaabicdii in laga hormariyaa fiicnaan lahay tawaabicdan in laga hormariyo alasmaa alati tacmalu camal alficli liannahu bi haadihi dariiqa hadda waxay tahay marfuucaadkii ma uusan raacsiinin mansuubaadkii ma uusan raacsiinin makhfuudaadkiina ma uusan raacsiinin beynamaa waxaa lagu ogyahay tawaabicda in axad labwaab la raacsiiya ay ku fiican tahay marka haddii weliba makhfuudaadka la raacsiiya ansab liannahu makhfuudaadka maadaama ay yaryihiin in lagu badiyo tawaabicdan fa hiya bictibaari annaha tatbacu mansuuban min almansuubaat wa bictibaari annaha tatbacu almarfuuc fahiya min almarfuucaat wa bictibaari annaha tatbacu almakhfuud almakhfuudaat fahiya min almajruuraat marka musanifku wuxuu ku yiri baabun atawaabicu ama baabu tawaabici yatbacu waxaa raacaya maa qablahu fii icraabihi waxaa ka raacaya isimka horo khamsatun yacni waxa weeyaan caamil kale oo isimkan icraabtiisa keenaya ma laha laakiin waxa waa anahu yutaabicu maa qablahu fii icraabihi walidaalika waxaa la yidhaahdaa taabica waxaa la yidhaahdaa huwa almushaariku limaa qablahu fii icraabihi isim kasta oo isimka ka horeeyo icraabtiisa kula wadaagsado yaa taabic la yidhaahdaa marka musanifka shaarixa wuxuu leeyahy atawaabicu cibaaratun weeyaan can alkalimaati laga hadlo alatii kalimaadko laa yamasuha icraab icraab uusan taabanaynin ilaa calaa sabiili tabaci raacid jidkeeda maahin ligayriha ay raacdo wa hiya khamsatun shan weeyaan annactu wاtaakiidu wa cadfu اlbayaani wa cadfu اnasqi wاlbadel wa caddaha الzajaajiyu wagayruhu arbacatan wa adrajuu waxay dhex geliyeen cadfu اlbayaani wa cadfu اnasq taxta qowlihim alcadfu ay yidhaahdeen intan waxa weeyaan ayadii oo lagu tiri keli a waay marka wasatamuru bika hadihi اlkhamsatu tibaacan baaban bibaabin markaasuu musanif wuxuu iri baabkii wuxuu ka bilaabay nactigi annactu wa huwa ataabicu اlmushtaqu aw ilmuawalu bihi almubaayinu lilafdi matbuucihi nacti waxaa la yidhaahdaa sifo asifatu wاnnactu waa isku macno almancuut iyo mawsuufna isku macno weeyaan walidaalika bacdu الnaxwiyiina yucabiruuna biالnacti wa axyaana bالsifa wahuwa nactigii waxaa la yidhaahdaa attaabicu midka ka midka midka ka horeya raaco almushtaqu ee lasoo dhambalay oo jaamid aan ahayn aw ilmuawalu bihi hadduu jaamid yahayna mushtaqaa lagu awilaya almubaayinu ka fog lilafdi matbuucihi midku raacaya lafdi ahaantiisa ka fogoo lafdiga ay ku kala duwan yihiin marka tacriifkaas musanifka u sheegay ixtiraazaadkiisu haddana asigaa shaarixa ku sheegi doono marka laa naqifu caleyhi kathiiran ataabicu jinsun weeyaan yashmalu tawaabica alkhamsata markaan taabic niraahdo waxaa soo galaya tawaabicdii hadda aan soo akhrino shanta ahayd wاlmushtaqu aw ilmuawalu bihi markaan nirina waxaa weeyaan mukhrijun kii bixinaya weeyaan libaqiyati libaqiyati tawaabici tawaabicda qeybteeda kale uu bixinaya fa inahaa iyadii laa takuunu mushtaqatan ma noqoto walaa muawalatan bihina ma noqoto alaa taraa miyaadan arkayna anaka taquulu fi towkiid waxaad leedahay jaaa alqowmu baa yimideen ajmacuuna waa ajmacuunti waa towkiid waa lafdi jaamid ah mushtaq aan lahayn aan isbadbedeli karin waxaad leedahay jaaa zaydun zaydun waa towkiidkii lafdiga ahay zayd iyo zayd waxaa weya laba isimoo jaamid ah wa fi lbayaani walbadeli waxaad leedahay jaaa zaydun baa yimid abuu cabdulaahi abuu cabdilaahi ahaa waa bayaankii jaaa zaydun baa yimid abuu cabdilaahi baa yimid waa bedelkii abuu cabdilaahi abuudaas jaamid waay wa fii cadfi nasaqina waxaad leedahay jaaa zaydun wa camrun camrigaas waa isim jaamid ah fatajiduhaa waxaad helaysaa tawaabica inay tahay jaamidatan ee angegan wa kadaalika saa'iru amhilatihaana waa lamid walam yabqa ma baaqi noqonin ila atawkiidu lafdiyu towkiidka lafdiga ah unbaa laga yaabaa mushtaq inuu noqdo fa inahu qad yajiiu mushtaqan inuu ku yimaada la arkaa ka qowlika jaaa zaydun alfaadilu alfaadilu hadda alfaadilu waa waa sifo alfaadiligu labaadna taakiid waaye asoo muakid abuu faadil ismu faacil waa mushtaq waay alawalu nactun weeyaan oo alfaadilhooda waa nacti zaydkana mancuut waay waathaani midka labaad alfaadilu labaadna towkiidun lafdiyun waay falihaadaa akhrajtuhu biqowli aan ku bixiyey almubaayinu lilafdi matbuucihi midka uu raaca lafdigiisa yuu ka fog yahay baa niri marka almubaayinu lilafdi matbuucihi waxaa la rabaa sifada iyo mawsuufka inay lafdigooda ku kala fog yihiin oo hadda jaaa zaydun alfaadilu haddaad tiraahdi zayd waa mawsuufkii faadilna waa sifadii waana lafdiga waa ku kala duwan yihiin marka alfaadilugan dambo kan hore lafdigiisa faadilgan dambo towkiidka mushtaqba ha ahaadee laakiin laysa mubaayinan lilafdi اlawal oo faadil faadil waa isku lafdigoo soo noqday marka nacti ma noqon karo midka labaad liannahu laysa mubaayinan limatbuucih fa in qulta haddaa tiraahdid qad yakuunu taabicu taabici inuu noqdaa dhici karto almushtaqu kayra nactin in noqdo ayaa dhici karto mithaalu daalika fi lbayaani walbadani mithaalkiisa waxa weeyaan qowluka oo qaala abuu bakrin wuxuu yidhi asidiiqu ahaa bayaan hadaa tiraahd ama qaala abuu bakrin wuxuu yihi asidiiqu wuxuu yidhi oo bedelki ah wa qaala cumar wuxuu yihi alfaaruuqu ahaa bayaan waay qaala cumar wuxuu yihi alfaaruuqu wuxuu yidhi waa bedelki marka sidiiq iyo faaruuq waa laba isim oo taabicna ah ayagoo nacti ay haddana mushtaq noqdeen oo sidiiq waxaa weeyaan waa waa mubaalaqa faaruuq asna waxa weeyaan waa isim faacil marka haddana mana aha sifana ma aha oo ama waa bedel ama waa bayaan marka ishkaal waxay ku keenaysaa mushtaqnimada taabic kuma gaar ahane bayaan iyo bedelna mushtaq waa noqon karaan wa fii cadfi nasaqi waxaad leedahay ra'aytu kaatiban aan arkay iyo wa shaaciran shaacirantaas waa cadfu nasq oo macduufa calaa kaatib waa xarfu nasaqaas waawgaa lala xariiriyey shaacirna waa isim faaciloo mushtaq ah marka asoo cadfu nasaq ah you haddana mushtaq yahay marka nacti gaar u ma aha ishtiqaaqi yaa kugu imaan karto seed ku daaweynaysaa qultu waxaan leeyahay aلsidiiq w wa in kaana mushtaqaynib ha noqdeeno laba mushtaq haba noqdeeno ilaa annahumaa iyagii saaraa waxay noqdeen laqabayni laba laqab oo naanays ah cala alkhaliifatayni bay u noqdeen radia allahu canhum laaxiqayni la haleeshiiyo oo ama haleelo oo bibaabi alaclaami calamka baabkeeday ku darsameen ka zaydin wa camrin oo kale weeyaan sax waaye sadiiq iyo faaruuq markii laga fiiriya aslu lwadci waa mushtaq waa yihiin laakiin maydka meeshan ay ku jiraan waxaa loo isticmaalaa laqabaa loo isticmaala laqabna waa mushtaq ma ahane waxaa weeyaan min alaclaam ay ka mid tahay sida zayd iyo camar oo kale ay u tahay bay lamid tahay buu ku leeyahay marka aslu alkalima ha fiirinane wadciga inta looga isticmaalaya bimacna aljaamidaa loogala jeedaa ayb wa shaaciran lafdigaa shaacira oo fi lmithaali اlmadkuuri shaacirantaas oo cadafka noqotay oo mushtaqna ah iyadoona nacti aanan ahayn oo taabic mushtaq ay noqotay waxaa lagu awilayaa annahu nactun inuu yahay xudifa mancuutu nacti waaye oo mancuudkiisa la xadafay wadalika almancuut huwa almacطuuf weeyaan oo asalkeedii waxa weeyaan raaytu aytu rajulan kaatiban wa rajulan shaaciran marka wa rajulan shaaciran haddaa tirahda ti marka ma noqon cadfi ee sifadeedii ay baaqi ku tahay gaayatu maa fi lamri mawsuufkiisii a la gooyey marka wax mushtaqa oo nanacti aan ahayn tawaabicda kuma jiraan wa kadaalika kaatibanna waa lamid oo ra kaatiban aa tiri laysa mafcuula fi اlxaqiiqati asiga mafcuul xaqiiqa ma ah inamaa huwa sifatu lilmafcuuli mafcuulkuu sifa u yahay wاlasluna waxay ahayd ra'aytu rajulan kaatiban wa rajulan shaaciran marka labadoodii laba mushtaq oo sifa ay noqdeene ma aha mushtaq oo oo fii gayri nacti ama aynan noqonin saasuu ku leeyahy wa faaidatuhu أو aw أو aw madxun aw damun aw taraxumun aw tawkiidun marka waxaa lagu leeyahay isim kasta ama baab kastoo cusub carabta isagama hadasho ilaa danay ka leedahay marka nactiga danta laga leeyahay maxay tahay hada alismu athaani aladi yatbacu maa qablahu fi craabihi ma almaqsuud min alityaani bihi wma algaradu aladii yustafaadu min dikrihi intaasaa laga hadlaya markaasuu wuxuu ku yidhi faa'iidatuhu takhsiisun nakira oo la khaas yeelo aw tawdiixun macrifa la cadeey ama madxi oo mancuudkii la amaano aw damun asigoo la caayo aw taraxumun asoo loo naxariisto aw towkiidin marka wixii lamid ana qiyaas qaado faaidatuhu ay faa'iidatu nacti imaa takhsiisu nakiratin inuu yahay ka qowlika marartu birajulin aan soo maray kaatibin kaatibintaas rajul maxay u faa'idaysay waxay u faa'iday takhsiis liannahu haddaad dhihilaad marartu birajulin rajul jaahila iyo mid caalima iyo mid kaatiba iyo mid ummi ah kulli waa soo wadageli lahayen kaatibin markaa tiriyey wixii jaahiliin oo dhan oo waxba qori karinaa ka baxay marka waxa weeyaan waa nakira oo macrifada xaggeeda u soo dhaqaaqday takhsiiska saas wa aw tawdiixu macrifatin macrifa oo la aad loo sii waadixiyo ka qowlika marartu bizaydin aan soo maray alkhayaadi ee macnaha marada tolay khayaad ee wax tolay marka hadda marartu bizaydin haddaa tira zayd waa magac adigoo camar cali tiri waa macrifuu sidiisa ku yahay laakiin alkhayaad waxay aad u sii qeexday zaydka loola jeeda waxaa dhici karta qaryadan laba zayd inay joogaan midna kaatib uu yahay midna khayaad uu yahay haddaa tiraa marartu bizaydin aad ku gaabsatid tolo waxaa laleeyahay mama ninkii wax oo qori jiraya mase waa ninkii dharka toli jiray markaad alkhayaad ku dartid zaydkii baad aad u sii qeexday aw madxun inuu faa'iidayaa dhici karta naxw bismi illaahi araxmaan araxiim bismi illaahi allaahidaas mancuutuwa alraxmaan araxiim labadaas sifo maxay u kordhiyeen ammaan yacni annaka athnayta cala allahi biasmaa'ihi wa sifaatihi liannahu maa min ismin ilaa wayaxmilu fii tayaatihi sifatan haddaad araxmaan alraxiim aad ku tiraha sifat raxma laga yaa laga dhex baxsan marka ammaan bay u yihiin ilaahay ammaantiisa weeyaan aw dhamun faaidatu imaa takhsiisu nakiratin aw damun naxwu acuudu billaahi min ashayطaan arajiim acuudu billaahi baan magan galay min ashayطaani shayطaankii alrajiim alrajiimtaas waa sifo shaydaanka maxay u kordhistay shaydaan waaba la yaqaana calama calaa dalika alibliis laakiin rajiim markii la yihi bimacna almarjuum almabcuud min raxmat illaah waxawaaye caaib baad u kordhis asoo shaydaan ahayba oo awalba caysanay ya cay kale loogu daray aw taraxumun naxw allaahuma arxam cabdaka almiskiina almiskiinadaas waa sifa lilcabdi wa sifatu lmansuubi mansuub maxay u kordhisay allaahuma arxam cabdaka haddii la yihi cabdakii waa macrifo liannahu mudaaf ila damiir aladi huwa min acrif almacaarif sita almiskiin waxay u kordhisay waxa weeyaan naxariis macnaha ilaahu asbaabtii loogu naxariiso lahay baad la xiriirisa qofka markuu rabo ilaahay inuu iska gado inuu sifaati dacfigiisa sheegto yaa la raba waa sidii nabiyllaahi zakariya uu yiri washtacala ra'su shayban walam akun biducaa'ika rabbi shaqiya wa inii khiftu lmawaali ilaa aakhirih asagoo ilaahay xaalkiisa ku og yaa haddana addoonnimadiisa iyo baahida ilaahay uu qabay inuu u naxariisto yuu soo bandhigayaa min asbaabi qabuuli ducaa bay ka mid tahay inaad atadallul lilaahi tabaaraka wa tacaala aw tawkiiduna ay u faaiidaysaa naxwu qowlihi tacaala tilka casharatun midaas waa toban casharadu kaamilatun kaamiladi maxay kordhisay casharay sifa u tahay ta'kiid liannahu cashar haddii lili toban intaa waa la ogyahay waa qadciyaadkay ku jirtaa tirada kaamila markii lagu daray waxay u faa'iideysay tawkiid yacni toban oo dhammaystiran saa weeyaan waxaa lamid e ah, faidaa nufika fi suuri nafkatu waaxida faidaa nufika fi suuri suurka haddii la afuufo nafkatun afuufid oo keli ah nafkadoo waaxidatun waaxidadii nafkadii a lagu adkeeyey ma ladii afaadat lahu atawkiid wa yatbacu mancuutahu fi waaxidi min awjihi اlarbaci fi waaxidi min awjihi اlicraabi wa min atacriifi watankiiri ثuma in rafaca damiira mustatira tabica fi waaxidi min الtadkiiri wالtaأniiثi wa waaxidi min alifraadi wa farcayhi wa ilaa fahuwa kalficli wاlaxsanu jaaءanii rajulu qacuudu gilmaanuhu qucuudu ثuma qaacidu ثuma qaaciduuna marka hadda waxaan soo nariyay nactiga mancuudkiisuu raaca fi esh fi licraabi qowla waaxida taabic matbuuciisa icraabta inuu kala wadaagsado waa tacriif iyo tankiirna inuu kala wadaagsado labadaas kama biyo kama dhibcaana la yidhaahda inta soo hartay xaalada nactigaa loo fiirinaya markaasuu wuri wayatbacu nactigi wuu raacaa mancuutahu midka lagu sifaynaya fi waaxidin mid waa inuu ka raaca min awjih اlicraabi icraabta wejiyaalka ay leedahay midka hore wuxuu yahay midka dambe u ka raacay hadduu kan hore godan yahay kanna waa godnaanay hadduu kan hore ou kordhigan yahay kan dambena waa kordhignaana hadduu hoos dhigan yahay waa hoos dhignaana saas waay ayib wa min atacriifi w atankiiri waxaan hadda xasuustay macnaha musanifka tacriifaadkii markuu ka sheekeynayay ma uusan noo hadlin aw muawalun bihi mithaalkiisa ma uusan na siinin muawalun bihi macnaha inuu mushtaq yahay ama mushtaq haddousan ahayn uu jaamid noqdo in jaamidkii eh, maxaan ku iraahdaa lagu awilo yaa laga hadlaya marka muawalkii waxaa ka mid a ah baa laleeyahay aljumla alkhabariya oo kale waاtaquu yowma turjacuuna fiihi ila allah hadda fiiri yowman ka cabsada yoomkoo turjacuuna fiihi ila allahi jumladan turjacuuna fiihi ila allahi sifo weeyaan haddana isim iskaba dhaafe ficilay noqotay laakiin hada alficlu yuawalu biاlismi اlmushtaq macnaheedan waxaa weeyaan wاtaquu yowma raajicuuna yowma antum fiihi raajicuuna wاtaquu yowman ka cabsada yoomkoo raajiciina fiihi ilى اllah oo yowmantii marka sifa mawsuufkeeda turjacuunane ama marjuuciina in la yidhaahdo waxaa lamid e marartu birajulin cadlin aa tiri marartu birajulin cadlin cadlintaas waa sifo haddana mushtaq ma ah oo cadligii waa masdar masdarkan min aljawaamid uu ka mid yahay laakinahu muawalun bilmushtaqi waxay lamid tahay marartu birajulin cadlin ay caadilin marka muawal intaas saas ku fahm ayb wyatbacu mancuutahu fi waaxid min awji اlcraabi wa min atacriifi w tankiiri yatbacu mancuutahu fii waaxidi min atacriif watankiir mancuudka hadduu macrifo yahay nactiga waa inuu macrifo noqdo marartu birajulin faadilin aad leedahay rajul waa nakira faadilna waa nakiro ama marartu bizaydin alfaadil aad leedahay zayd waa macrifo alfaadilna waa macrifo huma in rafaca haddii uu goto nactigii damiiran hadduu goto mustatiran asturan tabica wuu raacaa fii waaxidin mid oo min atadkiiri wa taaniithi a haddii uu nactigi damiir uu gato mancuudkiisi wuxuu dheeraad ugu sii darsanaa hadduu mudakar yahayn asna mudakar u noqona hadduu muanath yahayna muanath u noqona wa waaxidinna wuu ka raaca oo min alifraadi iyo wa farcihi midna wuu ka raacaa isimka hore hadduu mufrad yahay iyo farce oo muhane i jamaca midka hore wuxuu ka noqdo midka labaadna ku raaca wa ilaa hadduu nactigi damiir mustadir godo waayo isim daahir goto kalficli buu la mid yahay ficilka iyo faacilka sida loogu waxay loogu fiirinay buu la mid yahay markaasuu ri wal waxay tahay in la yidhah jaaanii rajulun baa ii yimiday qucuudun khilmaanuhu wiilashiisa ay fadhiyaan huma qaacidun huma qaaciduuna hadda fiiri jaaanii rajulun ficlii faacil waay rajulkaas waa mawsuuf qucuudana lagu sifeeyey qucuuduntaas waxay godatay khilmaanuhu bay godatay asoo qucuudkii oo sifa ah mawsuufkiisa rajul ou yahay yaa qucuud waxau gotay damiir ma godan isim daahir ou gotay marka waxaa fiican in isimkaas oo sifada dhacay oo isimka daahirka gotay in jamcu tagsiir lagu jamciyo oo qucuudun la yidhaahdo waxaa ay ka fiican tahay in mufrad laga dhigo la jaanii rajulun qaacidun khilmaanhu in la yidhaahdo in la jamciyaa ka fiicanoo qucuudun in la yidhaahdo haddii qucuud jamcu tagsiir la waayo qaacidun in la yidhaahaa ka fiicanoo oo layidhah rajulun qaacidun khilmaanuhu haddii la waayo intaas waxaa banaan in tidhahda qaaciduuna jaaanii rajulun yaa ii yimiday qaaciduuna khilmaanuhu in la yidhaahdo siday u kala horeeyaanayn u kala badan yihiin marka musanifkaasaa kuu faahfaahin doono waxaasoo dhan wuxuu ku leeyahay iclam ana lilismi wuxuu leeyahay bixasabi اlicraabi isim kasta icraabtii marka loo fiiriyo thalaathata axwaalin ou leeyahay rafcun ou leeyahay wa nasbun ou leeyahay wa jarun thalaathata axwaalin ana lilismi thalaathata axwaalin haddii halaaثada laga bedeli lahay rafcan wa nasban wa jaran in la yihahday ahayd laakiin wuu qadciyey alawalu rafcun wathani nasbun wthaalitثu jarun waay wa bixasabi اlifraadi wa gayrihi mufradka iyo waxa kasoo horjeeda haddii loo fiiriyane halaaثata axwaalin ou leeyahay ifraadun mufrad iyo wa tathniyatun labo labo iyo wa jamcun wa bixasabi tadkiiri wa taaniihina xaalataani leeyahay oo mudakar iyo muanath w bxasabi tankiiri wa tacriifin xaalataani buu leeyah macrifi i nakira fahadihi casharatu axwaalin lilismi tobankaas xaala isimka horo mancuudka uu noqon kara walaa yakuunu lismu calayha isimkana dhammaanteed ma noqdo kulihaa fii waqtin waaxid tobankaas hal mar isim uma kulmi karto limaa fii bacdihaa waxa dhexdeeda qaarkood ku sugan oo min atadaadi ah iska soo horjeedid alaa taraa miyaadan arkayn anahu laa yakuunu ismu ma noqon karo marfuucan mansuuban majruuran isimka hal mar islama noqon karo marfuuc inuu noqdo mansuubna yahay majruur mid waa inuu ka noqda walaa mucarafan munakaran mar keligeedna mucaraf iyo nakira ma noqon karo macrifa iyo nakiro walaa mufradan muthanan majmuucan hal mar ma wada noqon karo mufrad iyo muthana iyo jamc walaa mudakaran muanathan mar keligeedna mudakar iyo muanath ma jamcisa karo marka laakiin midba qeybuu ka qaadanaya wa inamaa yajtamicu fiihi isimka waxaa ku kulmi karo minha min tilka alawjihi alcashara fi lwaqti alwaaxidi arbacatu umuurin afar amaraa ku kulmi karo yaa ku kulmi karto yaa ku kulmi karto wa hiya min kuli qismin qismi kastoo aan sheegnay waaxidunaa ku kulmi karo taquulu waxaa leeda jaaanii zaydun fayakuunu fiihi alifraadu ifraad buu ku sugan marka tathniici jamca ka baxay wa tadkiiru baa ku sugan taaniidkiyaa ka baxay wa tacriifu baa ayaa ku sugan oo waa maxay tankiirkii baa ka baxay wa rafcu godaal baa ku sugan oo nasbadii jarkiyaa ka baxay fa in jiئta makaanahu birajulin haddaad la timaado jaaanii rajul aad tiraahdeed fa fiihi tankiiru baa ku sugan badala tacriif iyo wa baqiyat اlawjuh oo kale waa imaanaysa fain jiئta makaanahu bizaydaani haddaad la timaado jaaani zaydaani aad tiraahdeed aw birijaali fafiihi tahniyatu aw اljamcu baa ku sugan badel ifraadi iyo wa baqiyaة اlawjuhina waa ku jiraan fain jiئta makaanahu bihindin haddaad la timaadid fafiihi taaniihu baa ku sugan badel tadkiir wa baqiyaة fain qulta raأaytu زayda hadaa tiraahd aw marartu bزaydi fafiihi الnaصbu aw اljaru badla الrafci wa baqiyaة اlأwjuhi waa wax iska waadix jidan ah musanifka tawdiix اlwaadix fiihi sacuuba wa waqaca waxaa dhacay buu ri fii cibaarati bacdi اlmucribiina dadka wax raaba cibaaradooda qaarkood waxaa ka dhac muuqatay alxamdu lilah ana nacta nactigi yatbacu اlmancuuta mancuudka inuu raacayo fii arbacati min casharatin fii arbacatin afar inuu ka raacayo min casharatin toban ka mid eh wa yacnuuna bidaalika waxay u jeedaan annahu mancuudkii nactigii yatbacu fi lumuuri alarbaca afarti yuu ka raacaya alatii yakuunu mancuudka u ahaanay calayha walaysa kadalika sidaasna ma aha wa inamaa xukmuhu an yatbacahu nactiga mancuudkiisa inuu raaco weeyaan fi thnayni labo oo min khamsatin kamida eh daa'iman labo oo shanta kamida eh weligeed waa in laga helaa wa humaa waaxidu min awjuhi licraabi mid oo oo awjuh licraabka kamide eh. iyo wa waaxidu min atacriifi watankiiri walaa yajuusu fii shayin min annacuut nacti kuma banaano an yukhaalifa mancuutahu inuu ku khilaafo fi lcraabi walaa an yukhaalifahu fi tacriifi watankiiri inuu ku khilaafo ma banaano oo ma dhihi kartid marartu birajulin alfaadili lama dhahay rajuloo nakire alfaadiloo macrifaa laguma nakire laguma samayn karo sidaasoo kale waxaa lamid eh ma dhehaysid maratu birajulin faadilan ma dhehaysid oo rajulkii oo hoos dhigan faadilan oo nacti ah ciraabtu iskuma khilaafinaysid fa in qulta haddii aad tiraahda haadaa muntaqadun midkan waxaa lagu burinaa biqowlihim muntaqadun waa burayaa biqowlihim ou ku burayaa oo carabti laga maqlay haadaa juxru dabbin kharibin ay yidhaahdeen fiiri markaan haadaadi waa mubtada juxriga waa khabar juxru mudaaf dabbin mudaafun ilayh kharibin sifatun lilxujri liljuxri dheh haadaa juxrun haadaa juxru dabbin kharibin juxru dabbin kharibin kharibintii waxay sifo u tahay juxrigi god waa juxriga haadaa juxru dabin masadi godkeedii wa kharibin ee kharaab ahoo macnaha baaba'san dabbada waxaa weeyaan midda anaga aan riinuu ku magacaawno bahal u eg laakiin ka kacsan najdi ay aada u joogtaa dhulkan oo carabta ah khaliijka badana waa laga helaa ani in badan waan arkay dad cunaa baan arkay markaad fiirisid Eh, bahashaa masalugoodleyda la yidhaahdo oo kale iyay u ag tahay daahir ahaan laakiin waana ka gaaban tahay waana bahal dhulka ka kacsan weeyaan shaki mala sayd waa waa la ugaartaa waa la cunaa nebiga maa-idadiisa inta la keenay yaa layidhi ilaahay rasuulkiisi u cun markaasuu iri ajidunii acaafuhu markaasaa leesh liannahu lam yakun biardi qowmi xijaas dhulkeeda lagama helo sidaas daraaddeed nafsiyadeyda uma furna buu iri marka wa ukilat maaidat fi maaidatihi sala allahu alayh wasalam nabigu meeshii joogaa hortiisa lagu cunay macnaha inay xalaal tahay dilil u tahay haadaa juxru dabin kharibin hadda waxaan soo niri taabica manmoodkiisa mancuudkiisa icraabtuu ka raaca juxru oo mancuut iyo kharibin oo nacti ah icraabta iskuma raacsano oo kana waa godan yahay kana waa hoos dhigan yahay marka ishkaal sowmaha arintaas ayada ah marka ha u malaynin kharibintaas dabiga mala raacsii karo dabiga xayawaan waa asiga lama dhihi karo kharbaan waa lama dhihi karo waxa kharbaan noqon karo godka waa godkaa dudumi karo god dudunsanoo tacbaan ah waa laakiin xayawaankii kharaab ma aha marka fa wasafuu way sifeeyeen almarfuuca oo juxriga ah wahwa aljuxru weeyaan bilmakfuudi ay ku sifeeyeen wahwa kharibki marka ishkaaliyad bay keenaysaa baa lyihi ayib wa biqowlihi tacaalaa baa haddana lagu buriyey oo weylun likuli humazati lumaza aladii jamaca maalan wacadada weylun likuli humazatin lumaza ha u sugnaaday humaza iyo lumaza waa xarakaad qofka wax xamanaa u isticmaalo waa isha iyo gacmaha weylun likuli humazatin lumaza humaza iyo lumaza waa laba mawsuuf oo nakira humazadii aladii humazihio jamaca maalan wacadada aladii baa lagu sifeeyey oo macrifa liannu mawsuulaadka macaariftay ka mid ahayd waa marka aladii waa sifo mawsuufkiisana lumaza oo ka horeyso nakira a waay kayfa yastaqiim fa wasafa allaahu nakirata ilaahay nakiradii wou sifeeyey wahya kulu humazatin lumaza bilmacrifa uu ku sifeey wahwa macrifadii aladii waa ishkaalay noqotay oo jawaab u baahan musanifka ka jawaabi doona lak hadda ishkaalaadkii oo dhan uu kuu jamcinaya wa biqowlihi tacaala fain qulta hada muntaqadun waa buray biqowlihi tacaala xaamiim tanziilu اlkitaabi min allahi alcaziizi alcaliim gaafir الdanbi wa qaabil الtawbi shadiid اlciqaabi di طawli fawasafa almacrifa uu sifeeyey wahwa smu اllahi tacaala ilaahay isimkiisa tanziilu اlkitaabi min allahi allihii alcaziiz allihii alcaliim allihii gaafir الdanbi allihii qaabil الtawbi allihii shadiid اlciqaabi allihii di طawli intaasoo dhan waa sifa lilahi tacaala marka allahi acrafu lmacaarif waay waxaa lagu sifeeyey min sifaatihi kamida shadiid اlciqaab wa inamaa qulnaa shadiid lciqaabna nakira waay wa inamaa qulnaa inahu nakira liannahu min baabi sifati اlmushabaha sifa mushabaha ayuu qeyb ka mid yahay walaa takuunu idaafatuhaana ma noqoto ila fi taqdiiri اlinfisaali oo mudaafu ilayga arsha wato waxba kama faa'iidaysato alaa taraa in arkaynin ana almacnaa inuu yahay shadiidun ciqaabuhu alciqaabti si loo dhexgalo loo furfuro waxay noqonaysaa eh, marfuuceeday noqonay oo xasanin alwajhu adoo yiray lamid tahay ayib shadiid inciqaabuhu laa yanfaku fi lmacnaa can daalika macnaha saas kama baxsana buu ku leeyahy saddex ishkaal buu keeni marka saddexdii ishkaal waxay ay kulligood ku wajahansan yihiin icraabta ay iska raacayaan haddaa tiraahdi juxru dabin kharibinaa ku hortaalo carabti laga maqlay oo ciraabti iska raacin haddii aad tiraahdid macrifay iska raaceenne waxa weeyaan weylu likulli humazati lumaza alladii iyo shadiid alciqaab labada waa isla mid jawaabteeda dhegeysa marka qultu waxaan idhi amaa qowluhum haada juxru dabin kharibin ay yidhaahdeen fa akharu lcarabi carabta badigeeda tarfacu khariban way godaysaa walaa ishkaala fiih haddii la godo ishkaalkama imaanaya oo layihahda hada juxru dabin kharibun haddii layihahda kharibun sifatu liljuxri wa sifatu marfu marfuuc walaa ishkaal wa minhu man yakfiduhu nin hoos dhigay carabta kamid oo dhahayo juxru dabin kharibin waa limujaawaratihi asiga la diriskiisoo lilmakfuudi midkii la hoos dhigay lala dirsiiyey kamaa qaala shaaciru suu u yidhi oo kale qad yu'khadu ljaaru bijurmi ljaari ilaa bicafwi rabbihi alghafaari fiiri marka wuxuu leeyahay kharibintaas icraab ahaan waa inay godnaata maata waxaa loo hoos dhigay mid hoos dhigan unbay diris la noqoto lafdigay ka raacday maahina xaqiiq ahan way godan tahay oo qad yu'khadu ljaaru jaarkii in loo qabtaa dhici karto bijurmi ljaari ninka diriska dembigiisa in loo qabtaa dhici karta adoon waxba ku lahayn marka dabadii maanta ecraab ahaan waxaa la raacsiiyey kharibtii ka dambeysay oo liajli mujaawara laakiin laa liajli icraabi walqawaacid ma ah wa muraaduhum bidalika waxaa kamide eh, an yunaasibuu inay isu munaasabeeyaan bayna almutajaawirayn labada wada dirsay fi lafdi wa in kaana almacnaaba ha ahaada calaa khilaafi dalika wa calaa hada alwajhi fa fii kharibin damatuna ku sugan muqadaratun loo qadaray manaca min duhuurihaa uu ka reebay ishtigaalu laakhiri aakhirkaa ku mashquulay bixarakati اlmujaawara dirisnimada oo markii lagu yidhaahda haadaa juxru dabin kharibin icraab haadaa mubtadii juxru waa khabr juxru mudaaf dabin mudaafun ilayh kharibin sifaة lilxujri liljuxri wa sifaة اlmarfuuci marfuuc wcalaamatu rafcihi damatun muqadarat fii aakhirihi manaca min duura ishtiqaalu maxali bxarati mujaawara sidaasuu ku leeyahy walaysa daalika midkaasne ma aha bimukhrijin lahu kharibkii kii ka bixinaya ma aha camaa dakarnaahu waxaanu soo sheegnay oo min anahu taabicii min anahu sifadii taabicun limancuutii inuu raacsan yahay fi lcraabi marka taas ka diidi mayso qaacidadii aan sheegna wax ku noqon mayso awalkii hore hadalkii wa haadaa muntaqadun la yiri yow meesha ka bixinaya kamaa anaa naquulu waxaan leenahay ina almubtada wاlkhabr marfuucani mubtada i khabar waa marfuuc baan iri walaa yamnacu min dalika midkaasna ma reebin qiraaءaة xasan اlbasri alxamdi lilaahi uu yiri bikasri daali itbaacan likasri اllaami alxamdu oo daalkii godneed buu hoos dhigay asigoo fiirinaya laamta ka horeysa ka dambayso oo hoos dhigan marka taas basaan mubtadinimadii loogaga bixinin tanna sifadii mawsuufkeedii inay godaal ku raacday ugu bixin mayso walaa yamnacu min daalika aydan midkaas ma reebaya qowluhum fi lxikaayati ay ku qowleen man zaydan binnasbi aw man zaydin bilkhafdi idaa sa'alta man qaala ninkii Eh, haddaad weydiis ninkii ku yirahda ra'aytu zaydan wa marartu bizaydin xikaaya wax layihaaha jira baabka hadda asiga ma uusan sheegin alfiyadaa kugu imaan doonto ra-aytu zayda nin hadduu ku yidhaahdo meeshii laga dhihi lahay man zaydun loo dhihi lahay oo manti mubtada ay noqoto zaydunna ay khabar noqoto oo ninkii wax ku weydiiyey jawaab aad aada u siisa ay noqoto waxaa banaan bedelkeeda ra'aytu zaydan haddii lagu yidhaahdo ina tiraha man zaydan icraab ahaan zaydanti waa godan tahay oo khabar waay laakiin lafdi ahaana waxaad ka raacsiisay ninkii ra-aytu zaydan ku yidhi mafcuulkiisii aad muxaakaynaysaa marka man ismu istifhaam mubtada zaydan khabaru mubtada marfuuc bidama muqadara calaa aakhirihi manaca min duura istiqaal maxali bxarakati alxikaaya ay noqonaysa marartu marartu bizaydin a lagu yidhi meeshii laga rabay man zaydun inaad tira ad leedahay man zaydin aada leedahay kasradii aad raacsiinaysa ayib qowluhum fi lxikaayati man zayda biاnasbi aw man zaydin biاlkhafdi idaa sa'alta man qaala ra'aytu zaydan umarat bizaydin wa aradta haddaad doontiday saas ku suuragal tahay an tarbita kalaamaka bikalaamihi kalaamkaadii iyo kalaamkiisa isku xiraysaa ra'aytu zaydan ou yidhahda man zaydan aad leedahay bxikaayati acraab waqad tabayana bihada midkan waxaa ku soo cadaaday sixatu qowlina aan niriyey ina nacta laa budda lagama maarmo an yatbaca mancuutahu fi icraabihi wa tacriifihi wa tankiirihi ayib hadda musanifka waxa weeyaan wuu daalay soo ma arkaysid haddayna matniga aysan wax ka dhinayn wuxuu ishkaaliyada ka jawaabay keli a hadirtaa meeshan waxa muuqdo juxru dabin kharibin keli uu ka jawaabay marka waxaa dhici karto mida horo oo weylu likuli humazati lumaza aladii jamaca maala wacadada aladiida oo humaza i lumaza la yiriyay in min xayثu اlcumuum laga fiiriyay liannahu kulligii baa la geliyey oo min alfaadi alcumuum ah marka naasaba in aladiidii sifa looga dhigo ayadana min alfaadi alcumuum aladiiday ka mid tahay marka inay xaggaas musawiqaadka keenay in aladiida kulligii la raacsiiyo inay cumuumkaas uu ka fii laga fiiriyaa dhici karto midan kaloo shadiid alciqaabi ah sax waaye lafdi ahaan hadda macrifay ka tahay liannahu waa ismun mudaafun ilaa ismin muxalan bi alalif walaam marka lafdi ahaantaas in looga fiiriyay allahi o calam ah iyo isimkanoo mudaaf ila almacrifa lafdan wa in kaana munakaran macnan haba ahaato oo hadda kaafiri dembi wa qaabili tawbiba waa lamid oo isim faacil haddii loo idaafeeyo macmuulkiisa kama qaata baan soo niri hore baa daaribi addaaribi kaatibi alqaadi wa kaasibi ciyaalihi oo kalan ku soo sheegnay marka in bictibaari lafdigan hadirtaa in loo fiiri baa dhici karta wallahu aclam bilxaqiiqa salى اllahu waslama calى nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin